ka noqonaysuu halkan ku sheegay wuxuu yidhi waman axdaa qofkii weyse jaba xaruma calayhi الsalaatu waxaa ka xaaraan noqonaysa salaadii iyo waawaafu awaafki iyo wamasu lmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisii wa xamluhu iyo qaadidiisii afar shay ayaa qofku markaanu weyse qabin xaaraanka ah oo aan loo ogolayn arrinka koobaad waa salaadii salaadaasi ama faral ha noqoto ama sunno ha noqoto waana ijmaac marka laga soo reebo salaada janaazada oo hadal yari ku jiro iyadana ahlul ahlulcilmigu jamaahiirtoodu marka khilaaf iyo roshaada laga tago ay isku raacsan yihiin in tahaaradu ay shardi u tahay qofku haddaanu weyse qabin ay xaaraan ka tahay marka mana asaxayso waana xaaraan uu ku dambaabayaa qofku isagoo aan weyse qabin hadii uu salaad tukado uu isogo ijmaacaasina cuskanayaa de aayadaha qur-aanka iyo axaadiista ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiq waxay aayaddu tusinaysaa markii salaada la doonay in la weyse qaato amar baanay ku bixinaysaa amarkuna waa lilwujuub isagoo qofku markaa amarkii ka soo bixin hadduu salaadii iska galo qof markaa khilaafay amarkiibuu noqonayaa dembaabay salaadiina ma ansaxaysooo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada midkii salaadiisa ilaahay ma aqbalo hadduu weyse jabo ilaa inta uu ka weysaysanayo nafyu lqabuul aqbalka oo la anfiya laba macnuu u yimaadaa wuxuu u yimaadaa bimacnaa cadami اlihaaba nafyi hawaab in la anfiyayo hawaabkii camalku haba asixee laakiin in hawaabkii la anfiyayo wuu u yimaadaa waxaa kaluu u yimaadaa linafyi sixa shaygii inuu markaa ansaxoba iyada oo la anfiyayana nafyulqabuulku wuu u yimaadaa marka nafyuqabuulkan maanta halkan waxaa loo jeedaa waa cadamu sixa oo dee ijmaaciibaaba sidaa ku guntan marka laa yaqbal lahu salaata axadikum waxay noqonaysaa laa tasixu salaatu axadikum ilaa biwuduam xataa yatawada e waawaafu buu yidhi waxaa kale oo xaaraan noqonaya awaafkii kacbada la awaafi awaafku wuxuu gaar ku yahay kacbada meel kale in la awaafo lama ogola oo lagu cibaadaysta in meel kale lagu wareego lama ogola halka keliya la awaafi kale lagu cibaadaysan kara waxa weeye awaafkeeda lagu cibaadaysan karaa waa kacbada haddaba awaafkii kacbada la awaafayeyna isaguna waa xaaraan haddii aanu qofku weyse qabin dawaafkaasi ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo iyadana waxaa loo cuskaday xadiidkii ibnu cabaas الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير kacbada tawaafka la tawaafayaa waa salaadii oo kale hadaba qofku yaa eh, laakiin waxaa laydiin fasaxay hadalka marka la tawaafayo hadalkii waa la ogolya qofkii hadlaana khayr mooye wax kale yaanu ku hadlin baale markaa tawaafkii salaadii wuu kala mid yahay sida inoogu muuqanto kitaabulxaj xaggii tahaarada iyo asturkii iyo wixii lamidka ahaa cidda awaafaysa ama ilmo yar ha noqoto ama qof weyn oo xataa ilmihii yaraayee xajka la geeyey marka la doonaya in la dawaafiyo dee waa loo tahaaro qaadaya oo waa loo weysaynaya markaasaa markaa la dawaafinaya dawaafkii ama sunno ha noqde ama waajib ha noqdee ma banaana weyse la-aan madaahibtu way isku waafaqsan tahay inaanu banaanayn weyse la laakiin wuxuu abu xaniifa jamaahiirta ku khilaafay habe la dambaabe ma ansaxaya isagu wuxuu yihi yasixu maca alimi qofkii ha dambaaba laakiin haddana dawaafkii mid la tirsanayo ayuu noqonayaa buu laakiin culammada kale waxay leeyihiin maba ansaxayo waxaa kaloo markaa tan xadiidkan kusii dareen xadiidkii caaisha ou nabigu ku ifcali maa yafcalu lxaaj hayra anlaa tatuufii bilbeyt wixii xujaydu ay sameeyaan baad samaynaysaa markii ay markaa dhiiggii caadada heshay laakiin kacbada kuma dawaafaysid oo dib ma qabtid weeye macnihi halkaa waxaa laga fahmay in awaafkii uu ahaaro u baahan laakiin kaasi dee ahaaradii kubrada ahayd wey tan kalena de haddii aan markaa wax kala reebin way waa isku mid u wuxuu ihi wamasu lmusxaf musxaf iyo misxaf labadaba waa la odhan karaa masxaf xataa way sheegeen kitaabka qur ah oo la taabto kitaabka qur-aanka waxaa jeedaa dee musxafkaa qur-aanku inoogu qoran yahay oo macajaldigiisu raacsan yahay hadduu doono meesha la taabanaya yaanu qur ku qornaanoo waraaqaha darafyadeeda dhinacyada cadcad xaashiyadaha dhinacooda cadba ha taabanayee lama ogola waayo musxafkiibuu de ka mid yahay waxaa lamida wax kasta oo qur-aankii loogu qoray si looga akhristo sida looxii ilmuhu uu qur-aanka ka baranay marka qur-aankii ku yaala wayse la-aan isagiina lama qaadi karo buug haddaad qur-aankii ku qorto si aada uga akhrisato iyaduna way soo gelaysaa xaaladaasi de kanunbuu noqonayaa musxafka ayuunbuu la xukun noqonaya waxaa laga soo reebayaa qofkii aan qaangaarka ahayn ilmaha yar ahaa ee qur-aanka baranayay dee mar walba wayse qabkiisii lama ilaalin karo isaga waa laga soo reebayaa xaajada iyo cusriga daraaddeed waxaa u daliila masulmusxafka qowlka ilaahay uu leeyahay laa yamasuhu ila almutahharuun kitaabka qur'aanka ah inahu laqur'aan kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almutahharuun ma taabtaan kuwa la dahiray mooyaane yani yaanay taabanin wy yaanay taaban wey kuwii la ahiray mooyaane waxaa markaa arrintaa iyaduna sii xoojinaysa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey camr bn xasm kitaabkiiuu nabigu u qoray in ay ku taalay laa yamasu qur'aana ilaa aahir qof tahaaro qaba mooyaane qof kale kitaabka qur-aanka ma taabto ama qur-aanka ma taabto qof weys qof ahaar qaba marka ahaar qaba de waxay noqonaysaa inuu ka ahaaro qabo wixii laga ahaar qaadan jiray oo dhan xadakii asqarka ah iyo xadakii akbarka ah labadiiba way soo gel iyo oo gaalkiina inuu taabto lama ogola junubkiina inuu taabto lama ogola kii aan weyse qabina inuu taabto kitaabkii qur-aanka ahaa lama ogolo intaba waa loo diiday aahaarta saxaabada laga soo wariyeen arrinkaasay tilmaamaysa culamada madaahibtuna way isku wada waafaqsan yihiin marka laga reebo qolyaha dibka yimid ee daahiriyada la yidhaahdo wuxuu yidhi wa xamluhu waxa kale oo iyaduna xaaraan ah kitaabkii qur-aanka ahaa in la qaado oo in la taabtaaba xaaraane in la qaadaa xaaraane maxaa loogala jeedaa waxaa loogala jeedaa inaad sida iyo wax intood ku qaado sida haddaad ku qabato saa qaado ama intaad wax hoosta ka geliso wax dheer aad saa ugu qaado lama ogola taabashada xaaraanta waa inaad toos u taabato markaa gacantaadu amagu ha gashanaato ama ha banaanaato markaad saa u taabato ad haddaad wado galoo fis xidan dee gacantaadi ku taabatay laakiin waxaan la diidan haddaad qalin iyo wax lamida aad ku taabanayso oo de markaa wax baa idiin dhexeeyo oo dee gacantaadii may taaban laakiin adigoo wax xidhan markaa taabato dee gacantaadii baad ku taabatay waxaa markaa soo gelaya qur-aankii iminka baalahan la haysto moobiladan iyo waxa la midka ah qur-aankii laga akhrisanayay marka shaashadii ay furan tahay oo uu ka muuqdo haddii aad qalin iyo wax ku rogayso ood sidaa qalin ugu taabanayso ku rogayso waa caadi laakiin inaad gacantii ku dhaqaajiso dee maya oo shaashada iga xigta haddaad tidhaahdo shaashadu dee wax maaragtay qur-aankii ka baxsanmaya shaashadunbu qur-aankii ka dhex muuqdaa shaashada lafteedu ka dhex muuqdaa marka markaad taabato dee waxa curfi ahaan qof markaa qur-aankii taabtay ayaad noqonaysa wuxuu yihi wa marka qaadidiisii xataa haddii la doono yaan qur-aankiiba la taabanina taabasho la hadii haddii la qaadayo lama ogola iyada maxaa loo cuskaday waxaa loo cuskaday waxaa la yidhi huwa ablagu min almasi taabashaday nusuustii diiday soo maha maxaa taabashada loo diidayaa waa ixtiraam qur-aanka laga ixtiraamayo qofkan aan weyse qabin inuu taabto inuu qaadaana way kasi xukun adag tahay baa la yidhi oo haddii lagaa ilaalin inaad taabate lagaa ilaalinayay inaad qaadaana dee wax kasii weyn bay noqonaysa markaa qiyaas awlawiya iyadaaba uga sii mudan ah ayaa iyadana loo cuska halkaa wuxuu kaga baxay waxyaalihii qofka aan weyse qabin xaaraanta ka ah baab listiaaba waxaa halkan musanifku raximah llahu tacaala uu ka gelayaa baabkan uu u bixiyey baabu alistiaaba alistiaaba waa istifcaal oo dee maaragtay istifaala istafcala khilaaf ku jiro oo laga keenay min aiib iibkuna waa wanaagi marka istiaaba waa wanaag dalab ama udug dalab maqsuudkuna waxa weeyi waa istinjadii oo de qofku markuu istinjoonayo nadaafad ayuu dalbayaayo meeshii markaa nijaasowday ayuu hagaajinaya waxaa markaa loogala jeedaa istitaabada waa alistinjaa wixii loo yaqaanay waana isaalaة اlkhaariji min alfarji canhu wixii farjiga qubul iyo dubur labada kuu doonaba ha noqdee ka soo baxay in laga zuuliyo isagii maxalkii uu ka soo baxay laga zuuliyo ayaa la istitaaba magaca istinjaana waa la yidhaahdaa oo iyaduna waxaa laga keenay najwigiiyo waa qaci waa goyn marka istinjaa waa goyn baa dalbaysaa wii de nijaasada ka goynaysa istijmaarna waa la idhaahdaa istijmaar laakiin iyadu waxay gaar ku tahay markaan biyaha la isticmaalina waxyaalaha kale sida dhagaxaantii kale la isticmaalayooo iyadana min aljimaar baa laga keeno jimaartuna waa dhagaxaanta yaryar baabkan musanifku raximah llahu tacaala saddex qaybood ama saddex arimood ayuu kaga hadlaya saddex qaybood baynu saddex waaxood ayaynu u kala jaraynaa baabka waaxda koobaad waa xaggii aadaabtii markii xaajada la gudanayo aadaabu qadaa ilxaaja markuu qofku xaajada gudanayo aadaabta laga rabo uu kaga warami doonaa halka iyadaanu soo horreysiin doonaa waxaa kaloo uu ka warami doonaa istinjada xukunkeeda iyo maaragtay qaabka loo samaynayo iyo sida markaa waxa weeye axkaamteedii wax ka mida waxaa kaluu markaa ka warami doonaa istijmaarkii alistijmaar oo ah in markaa dhagaxaantii la isticmaalo wuxuu soo horreysiyey aadaabtii aadaabta halkan uu inoogu sheegayaa waa saddex nooc sida halkan tusmada ka muuqata saddex qaybood wey isagu suukan dhex daadin doonaa laakiin halkaasay idinku kala baxsanta waxyaalo sunnayaala iyo waxyaalo la karaahiyeysanayo makruuhaada iyo waxyaalo xaaraana saddexdaa ayay u qaybsamayaan aadaabta laga rabo qofku markuu xaajo gudanayo sunnayaasha halkan aynu ku arki doonnaa waa ilaa toban qodob makruuhaadka aynu arki doonaana waa sideed qodob muxaramkuna waa hal arin weyn wuxuu ihi idaa araada qadaa alxaaja qofku markuu doono inuu xaajo guto fain kaana macahu shayun fiihi dikru llahi tacaala naxaah hadduu hayo in kaana macahu hadduu markaa maciisa yahay oo yani uu haysto shayun fiihi dikru llaahi tacaala wax xuskii ilaahay ku jiro naxaahu wuu fogeynaya oo yacnii meesha la geli maayo adigoo kitaab qur-aan kuugu jiro jeebadda ama warqad asmaadii ilaahay ku jirto ama waxyaal adkaar ay ku qoran tahay ama axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama hadal muxtarama ama ismi oo kale iyo wax lamida kolkii aad maaragtay ay jirto waad inaad iska dhigto ood meel sii dhigto intaanad xaajada tagin ayaa sunnuhu yahay oo arrintani arrin sunna wey tanxiyatu maa fiihi dikrullah xadii sanadkiisa hadal ku jiro culamada qaarna ay taصiixiyeen culamada qaarna wax ka sheegeen baa loo cuskada iyo cumuumaadka guudeeda in ilaahay shacaairtiisa la weyneeyo marka laga yimaado si guuda shacaairta iyo waxyaalaha adkaarta ilaahay dikriga ilahay ku qoray in la weyneeyo cumuumaadkaa way gelaysaao de in meeshaa laga dhowraa soo hoosgelaysa si gaarana waxaa ugu soo aroray nabiga calayhi salaatu wasalaam in marka uu galo suuliga uu khaatumkiisa iska furi jiray baa soo aroortay khaatumkiisana waxaa ku qornaa muxamadun rasuul ullah muxamadu rasuulullah baa ku qornay marka maadaama dee taas ay ku qoran tahay inuu bixin jiray ayaa xadiidkaasi anas ibni maalik laga warinaya radia allahu canhu uu tilmaamaya wa yuqadimu rijlahu lyusraa qofku wuxuu xaggii suuliga u qadimayaa lugtiisa bidix fi dukhuuli marka uu gelayo walyumnaa lugta midig ayuu hormarinayaa fi lkhuruuji marka uu soo baxay markuu suuliga gelayo lugta bidix ayuu ku gelaya marka uu ka soo baxayana lugta midig ayuu ku soo baxayaayo iyaduna waxaa laga fahmay maqaasida guud ee shareecada oo in waxyaalaha laga aan fiicnayn bidixda maaragtay lagu qabto marka in bidixdii lagu galo suuliga ayay noqonaysa waxyaalaha fiicanna ama ixtiraam kalena in midigta lagu qabto markaa soo bixidii dee waa meeshii qadarkii iyo qurunkaa laga soo baxaya midigtii in markaa lagu soo horreysiiyo ayay noqonaysa haddii markaa meeshu ay dhismo tahay dee waa sidaa haddaanay dhismo ahayn meel banaana uu qofku xaajadiisa ku gudanayo marka goobtii uu markaa uu doonayay uu istaagayo lugta dhigayo ayuu markaa bidixdii horraysiinaya sii gelin kasoo dhaqaaqidana midigtii ayuu soo horraysiinay wayaquulu wuxuu odhanayaa bismi illaahi allaahuma inii acuudu bika min alkhubsi waalkhaba'is bismi illaahi nusakhda qaar bay ku jirta inta badanna kuma jirto waanay soo aroortay xadiid gaaray ku soo maarata riwaayad gaaray ku soo aroortay ibnu sakaniya ay warinayaan bismi illaahi lagu horeysiin allaahuma allahayow inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabais khubus bacda waad damin kartaa khubsina odhan kartaa waad sukuunin kartaa shaydaanka kuwiisa dhidig iyo kuwiisa labba ilaahayo waan kaa magangelayaa wey allahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaaisi waa xadiid saxiixa oo saxiixeynka ku jira walaa yarfacu thawbahu xataa yadnuwa min alardi arrintan iyadu xaggii makruuhaadkay gelaysa kor u qaadi maayo maradiisa ilaa uu dhulka u dhowaado markaad sii fadhiisanayso ayaad markaa marada iska faydsa adigoo taagan hahaydan baa lagu leeyahy oo cawradaadii astur intaad asturi karayso hadday meeshu markaa meel wasakha oo aad haddaad foorarsato ka baqaysa in maradu ay dhulka kaa gaadho dee aayar baad soo yar qabanaysa laakiin ha wada faydanin ilaa aad dhowaato oo cawradaadu ha asturnaato intay suuragal tahay qadar almustaaac marka inaad adigoo taagan maradii soo faydataa waa karaahiyo wuxuu yidhi wayansibu rijlahu lyumnaa wuxuu qofku taagayaa lugtiisa midig wayactamidu cala alyusraa lugtiisa bidixna uu cuskanaya markuu xaajadii gudanayo inuu culayskiisu lugta bidix u fuulo lugtiisa midigna uu xaggeeda hore uu ku markaa istaago oo iyada uu markaa taago ayay markaa eh, noqonaysa marka wuu taagayaa lugtiisa midig marka la leeyahay yacni faraheeda ayuu dhulka saarayaa inteeda kalena kor buu u haynayaa eh, dhinacaa bidix ayuu markaa ku fadhiisanaya xadiid daciifabaa ku soo arooray oo suraaqat bnu malik radia allahu tacaala canhu laga warinayo inuu yihi nabiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray marka aanu godka gelayno inaanu ku fadhiisanno lugta bidix ta midigna taagno waxaa kale oo loo cuskaday waxay idhaahdeen wixii soo bixidda markaa khaarijkan ama soo baxaya sidaasaa u sahlan dee laba arimood haddii lagu kala dooransiiyana ta fudud ayaa nebigu uu qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam halkaa ayaad iyadana u cuskanaysa wuxuu ihi walaa yatakalamu hadli maayo iyaduna kaa makruuhaadkii bay gelaysa oo hadalkii waa mid markaa isaguna karaahiye ah qofku inuu iska ilaaliyo ay tahay inta uu xaajo gudanayo inuu hadlo xadiid jaabir laga warinayo sanad ahaanna hadal ku jiro ayaa waxa uu lahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yihi إida taqawط الrajulaani falyatawaara kulu waaxidi minhuma can صaaxibihi walaa yataxadaثan labada qof markay xaajo gudanayaan ha kala fogaadaan yaanay sheekaysan ilaahay arrintaa wuu necb yahay oo qofka uu ku naca fain اllaha yamqutu calى dalik ilaahay taa qofka wuu ku nacaabay noqonaysa wuxuu yidhi waida nqaaca albowlu kaadidu markay go-do masaxa biyadihi lyusraa gacantiisa bidix ayuu qofku ku masixi min majaamic alcuruuq halka ay markaa isugu tagto xididadu ay markaa isu yimaadaan laga soo bilaabo ilaa ra'si dakar ilaa xubinkii ragga madaxiisa la soo gaarayo ayuu qofku gacantiisa bidix suulkeeda iyo murdisadeeda kusoo kusoo tuujinay marka inuu qofku xubinkiisi markii kaadidii u dhammaysto uu soo tuujiyo marka haddii wax ku hareen si ay uga soo baxaan labadaa farood isagoo isticmaalaya bidixda ayaa iyaduna mustaxabahoo arin la jeclaysanaya ah uma yanturu markaasuu hadana uu gundhiri dakarahu xubinkiisii alaaan saddex goor markaa taa hore salti baa la ydhaha saltulcudw in xubinkii lasoo cadaadiyo lasoo markaa tuujiyo hadday wax ku jiri tan dambana natri baa la waa gundhin si markaa wixii ibta hore ku hadhayna uu markaa uga soo goo tan dambe markaa xadiis daciifa ku soo aroray natriga oo idaa bala axadukum falyantur dakarahu alaaa waa xadiis daciif waxaana sidan loo samaynaya ba culamadu si aan kaadidii hadhow tolada waa laga yaba qofkii markuu kucuu dharkii xidho in haddana uu wax ka soo baxayo deetana ay markaa maryihii ka nijaasiyso intaasi udhicin markaa haka idleeyey bay yidhahdeen laakiin waxaa la yidhi waa inuu qofku iska ilaaliyo xagga caafimaad ahaan baa laga yaabaa arintaasoo tuujinta ihi inay xubinkii dhib ku keento hadhowta hore ay kaadidu kaba dhamaan weydo haddii uu taa markaa caado ka dhigto marka hadduu qofku u baahdo ayuunbu arrinkaas samaynaya haddaan u baahnayn inuu markaa iska daayo ayaa la qaadi taa markaa gundhintu iyadu dhib malaha laha laakiin mar walba wuxuu qofku iska ilaalinaya heer waswaas inuu iskeliyo dadka qaarkood ba had ya jeer ka markaan soo kaceen ayuubaan haddana wax dareemaya kaasoo kale waxbay culimadu yihahdan waxaa la jeclaystaa bay yidhahdaan markaad xaajadii dhammaysata ee aada istinjoote e aad kaadii iska maydho eed maaragtay waxa weeyaan maryihiisii xidho isleedahay inaad waxoogaa biyaa ku saydhiso meesha hadhow marka haddaad wax dareento waxaad odhanaysa da waa biyihii kolkii wax dareento si aan meesha aanu usoo gelin waxaad leedahay qoyaanka aan dareemayaa waa biyihii kole haddaanad waba hubin meesha wa ka soo baxeen waad weyse qabtaa nijaasana marihid salaadaadi iyo wax walbana waa ku hagaagi wayaquul uu yidhaahdo dawayaquulu wuxuu odhan idaa kharaja markuu soo baxo gufraanak ilahu dembi dhaaf baan ku weydiisanaya alxamdu lilahi aladii adhaba cani اladaa wacaafaanii markaa gufraanak xadiis bay kuso aroortay alxamdu llah aladi adhaba cani ladaa wacaafaanina xadiid kale kusoo aroortay oo iyada lafteedana markaa culamada qaar ay taxiixisay qaarna ay hadal ka keeneeno alxamdulilah caafaani culamada qaar baa yidhi ma asix wain kaana fii saxraaa hadduu qofku meel bannaana ku xaajo gudanayo aan dhisma ahayn oon suuli ahayn abcada wuu fogaanaya dadku ka durkaya wastatara can ilcuyuun indhahana wuu iska qarinayaayo meel geed dabadii ama god ah yar hooseyso meelba waxbuu ku gabanay gabaad buu samaysanay iyaduna waa sunni waa laba sunno marka inaad fogaato iyo inaad gabaad samaysato labaduba waa sunni wartaada mawdica marka iyadana dee markaa xadiidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam in nebigu maaragtay kaana idaa dahaba almadhab abcad rasuulku markuu markaa xaajo u baxo sidoo kale xadiidkii muhiirata bni shucba qaala liya nabi sl khudi اlidaawa faاnطalaqa xataa tawaaraa canii faqada xaajata nebigu wuxuu gu yiri waysada ii soo qaad markaasuu iga dhaqaaqay wuu fogaado iga durkay buu iska kay qariyey kadibna xaajadiisii buu soo gutay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam satriguna isaguna dee waa soo aroorayoo man ata lghaa'ita falyastatir xadiid caaisha radia allahu tacaala canha wartaada mawdican layinan lilbowl waxa uu qofku u raadsanayaa meel jilicsan ayuu kaadida la raadsanaya markaanad meel loogu talagalayo de kaadida ay meel ay marta ay leedahay aanad kaadid maaratay aanad la tegayneed banaankaa ula kacayso mid baadiye ama meel miyio kala joogto meel tiriyahoo adag kaadidii la doonan may sidoo de way kugu soo dulduulaysa laakiin meel jilicsan ayaa tegeysa haddii markaa meel jilicsan aanad haynin inaad ul iyo wax ku yar jilciso ayaa markaa habboon ood markaa saa u yar burburisa meesha waa si aan markaa dulduulkii dee kuugu soo duulin walaa yabuulu ku kaadshi maayo fii haqbin ama huqbin meel god ah hog ma god iska ilaalinay walaa sarabin sidoo kale meel dilaaca iyadana wuu iska ilaalinaya oo nahyina waa ku soo arooray waxaa kale oo dee laga baqayaa in wax kaaga soo boodaan oo haddii aan qaniinyo iyo wax laguuba geysanin saska keliyihiba iyo bootada aada booddo adigoo laga yaabo inaad kaadina dhexda kaga jirto ayaaba dee rafaadkeeda wax loo dhiga aanu jirin marka haddii dee maaratay bahal qaniyo iyo soo gaadhaanna waaba hawl kale iyadu marka waa inaad iska ilaalisid in markaa meelahaasoo kale aada la doonatid markaa sarabka waa dilaaci sidaa u dheeraa aqbiguna waa godkii daloolkii walaa taxta alashjaari almusmira geedihii midhaynayey iyagana hoostooda in aanu ku xaajo gudan ayaa habboonoo iyaduna waa karaahiyadaasoo geedkii hadduu doono hadda yaanu midhaba lahaanine hadduu geed midheeye yahay de haku aajo hoosmaarata hoostiisa xaajada haku gudaninoo de markaa dadkii ka maashi nijaasayso wii mari hadhowtan markii midhihii baxaan wixii ku soo daata in marka ay ka nijaasoobaan dadkiibaa laga baqaya nahyiguna waa ku soo aroor walaa fii qaaricati ariiq waddada barhtankeeda ama halka ay lugtu marayso qaarica waa halkii la garaacayay markaa de waa halkii markaa taqrachu alaqdaam waa halkii lugaha lagu garaacay waa halkii la marayy waddada halkeedii la marayy qaaricadu sideeda waa bartankii laakiin waxaa loo jeedaa meeshii la marayy guud ahaanba iyadana inaanu qofku ku xaajo gudanin oo markaa inuu la taga iyaduna karaahiyo ayay noqonaysaa walaa fi ili sidoo kale meeshii harka ahayd la harsanayey iyadana inaan qofku de xaajadiisii la tagin oon kusoo xaajo gudanin ilan dadkiibaa dhibsanaya iyaduna waa karaahiyo imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa habboon labadaniba inay xaaraan noqdaan labadaniba inay xaaraan noqdaan baa fiicanoo dee waxa weeye ummaddii bay dhibaato ku noqonayaan oo dadkiiba iidaa dadka in la dhibana lama ogolay dariiqa in dhib la keeno lama ogolay walaa yastaqbilu الshamsa wاlqamar ma qaabilayo markuu qofku xaajada gudanayo qoraxda iyo dayaxa toona qaabili maayo laakiin wuu daba jeedin karaa inuu qaabilaa waa karaahiye bay yidhaahdeenoo waa la karaamaynayaa waa de laba ilaahay subxaana wa tacaala oo iftiin inay inoo keenaan uu ugu talagalay oo u sameeye waxaa la karaahiyeysanayaa in la qaabilo oo cawradii lala qaabilo markii la xaajo gudanayo arrintaasi waa karaahiya bay markaa culammadu yidhaahda laakiin de wax dhiba ma laha hadduu u ujeedsado basi ma laha waa laga fiican yahay bay yidhi inuu daba jeediya iyadu mushkilad ma xataa karaahada lafteeda ayuu imaam nawowi hadal ka keenayba oo kitaabkiisa waxa uu yidhi asal male yani nahyi saxiixa oo ummadda maarata la cuskan karo oo ku soo arooray ma jiro walaa yastaqbilu اlqiblata walaa yastadbiruha qiblada ma qaabilayo umana daba jeedinayo tani iyadu marna karaahay noqonaysaa marna xaaraan bay noqonaysaa marna iska mubaax bay noqonaysaa markay xaaraanta noqonayso waa midka keliya aadaabtan xaaraan ku a ah markaa madhabkee waxa weeye meel bannaana markaad ku xaajo gudanayso waxna aanad isku asturin oo aanad xaggii kacbada qibladii wax kaga gabanin sida geed iyo wax lamid ah meel bannaana intood iska isfadhiisato inaad qibladii u daba jeediso ama aad uba jeedsato xaaraan weeye dee nahyigii xadiiskii abi ayuub cinda الsabca laa tastaqbilu اlqiblata walaa tastadbiruuha bغaa'iطi walaa bibowl walaakin shariquu aw garibuu qiblada hala qaabilina kaadi iyo saxaro toona hana u daba jee una daba jeedinina laakiin bari iyo galbeed mid ahaan u jeedsada shariquu aw garibu markaa waxay markaa noqonaysaa arrintaasi xaaraan xaaladdusaa ay tahay haddii aad gabood samaysato oo aad geed iyo meel maaragtay godan iyo wax aad ku gabootod xaggii markaa qiblada iska xigsiisana karaahiyay noqonaysaa bay yihahdeen culamadu haddii meeshu ay meel samaysanoo loogu talagalay in xaajada lagu guto sida suuliyadii ay tahayna waxba karaahana maaha khilaafulawlana ma waa iska mubaax bay yihahdeen wa iska banaantahayo suuliyadii mushkilad ma laha laakiin haddana de culamada qaar baa diidane way iska fiicantay markaad gurigii dhisanaysa suurigii samaysanayso inaanad qiblada u jeedinin una daba jeedina aad bar iyo galbeed mid ahaa u jeedisa halkaa wuxuu kaga baxay sheekhu raximah اllahu tacaala aadaati qadaء اlxaajaha wuxuu hadda gelayaa axkaamtii istinjada wuxuu yidhi waإida araada اlistinjaaءa biاlmaa intaqala ilىa mowdici aakhar cafwan xabadaasaa ka dhiman aadaabtii wuxuu yihi waإida araada markii uu doono qofku alistinjaaءa inuu istinjoodo markii uu doono intaqala ilaa bilmaai afwan idaa araada اlistinjaaءa bilmaa haddii uu doono inuu biyo ku istinjoodo intaqala ilaa mowdicin aakhar wuxuu u gudbayaa meel kale oo aan ahayn halkii uu ku kaajay haddii qofku meel bannaana tagay oo halkaa xaajadiisii ku gutay biyana uu doonayo inuu isticmaalo waxa fiican inuu meeshii ka durko meel kale uu markaa ku istinjoodo sababtuna waxa weeye de haddii wixii markaa najaasadii uu ku dul istinjoodo biyihii intay ku dhacaan bay haddana ku duulayaan lugihiisii iyo najaasadii ayaa ku duulduulaysa si aanay markaa taasi u dhicin inuu ka durko oo meel kale uu markaa eh, ku istinjoodo ayaa markaa sunnihii uu noqonay wuxuu yidhi walistinjaau waajibu istinjadii axkaamteedii waa ka gelaya xukunkiibuu ku bilaabay wuxuu yihi istinjadu waa waajib min albawli wاlghaa'idi wuxuu ka waajibaa kaadidii iyo saxaradii iyo wax kasta oo meeshii wasakhaynayo ka soo baxa wax kasta oo ka soo baxa labadii sabiil oo wasakhaynaya ayaa istinjadu ay ka waajibtaa haddii aanay markaa kaadidu eh, dabarbu wasakhaynaysaa meeshii saxaaradii haddii ay wax adag tahay oo aan wasakhayn way noo sheegi doonaa bacarkii miyay bal waajibaysaa mise waajibi mayso in laga istinjoodo wuxuu yidhi wاlafdalu sida fadliga badani waxa weeye an yakuuna qabla اlwudu istinjadu markii aad kaadidaadi wixii dhammaysato inta aanad weysada bilaabin horta istijooto saasaa fiican fain akharahu hadduu kadib dhiga istinjada ilaa maa bacdahu weysada wixii ka dambeeyey ajza'ahu way ka gudaysaayoo weysadii way ka asaxaysaa yani markii qofkii uu xaajo guto de waxay iska suuragal tahay kuwan iminka baalahan fadhiga ee suuliyadan fadhiga oo kale kolkii xaajadiisii uu dhammaysto qofka haddii uu iska weysaysto markii xaajadii u dhamaystay isagoon istinjoomba weysadii way ansaxaysa isagoon istinjoom laakiin de tukan kari maayo ilaa iyo uu istinjoodo oo kolkuu istinjoodona weysadii baa ka jabayse dee mayanay wuxu samayn isma taabanaya ama waxbuu ku maaragtay ku laabi ha galofis iyo waxbuu xidhan markuu markaa istinjoonay marka hadduu sidaa sameeyo salaadii wuu ku tukan karaa weysada wey salaadii wuu ku tukan karaa maxaa yeelay dee wixii weysada jabinay wixii soo baxayey buu ahaayo waxaasina weysada uu ka horreeyey weysadii dabadeed waxbay soo bixin soo ma ilan afartii weysada jabinaya wanagii soo aragna marka in maxalkii najaase uu leeyahay weysadii dhib kuma keenayso laakiin sidii fiicnayda mudnayd ayay khilaafsantah inuu marka hore qofku dhamaysto markaa u istinjadii la yimaado kadibna uu weysaysto yaa fiican wain akharahu aylwuduuca hadduu weysadii qofku dib dhigo ilaa maa bacda tayamum gebagebaysi wixii ka dambeeyey hadduu istinjadii cafwan wain akharahu ay istinjaa wey wain akharahu ayl istinjaa hadduu qofku dib dhigo istinjadii ilaa maa bacda tayamumi ilaa iyo wixii ka dambeeyey gebagabaysiga lam yujzihi ay tayamum tayamumkaasi kama gudayo waqiila waxaa la yidhi yujziuhu mayane uu ka gudaya haddii qofku aanu weysaysanayn ee uu gebagabaysanayo markii uu xaajadii guto isagoo weli istinjoon miyuu gebagabaysan karaa mise ma gebagabaysan karo laba weji baa ku sugan weji wuxuu leeyahay wuu iska gebagabaysan karaa gebagabaysigiisu wuu ansaxaya oo de weysadii buu lamid yahay buu leey kolkan weysadii ba tl wa ansaxaysaa tayamumkuna de weysadii buu bedel ka yahay waa la midu laakiin sida la rajaxayo gebagabaysigu ma ansaxayo ilaa ad farqiguna waxa weeye udhaxeeya labadani weysadu waa raaficun lilxadaث weyse la-aantii bay weysadu meesha ka saaraysa qof weyse qabaad noqonaysa laakiin markaad gebagebaysato de qof weyse qaba ma noqonaysi oo markaad haddana biyo aragto waata lagu leey lawalow dib u weysayso ilan wax weyse ma ahaynoo mad weyse qabine qof weyse la tahay waa mubiix un baa l iyadu tayamumku salaadii unbuu kuu fasaxayaae magicii muxdis meesha kama saarayo marka ibaaxadii iyo banayntiina adigoo najaasole dee salaadi kuuma banaanaanayso markaa fasaxii aad u heli lahayd salaada waxaa ka hortaagan najaasadan sidaa daraaddeed sidiisabana tayamumku magacii meesha kamuu saarayn muxdis ee magacan muxdis adigoo iska wataa salaada tukanaysa laakiin istibaaxa iyo banaysi ayuunbaad wadatay markaa tiina de faa'iido ma yeelanaysaa la yidhio la stibaaxata maca annajaasa meeshii najaasa taallo istibaaxa meeshii ma ooleyso oma imanayso wuxuu yihi sida fiicani an yajmaca bayna almaai wاlxajar waa in qofku isu keeno biyihii iyo dhagixii wain araada اliqtisaara calىa axadihima hadduu doono inuu mid ku gaabsado oo mid qura uu isticmaalo falmaau afdalu biyaha sii fadli badan wain iqtasara calى اlxajari hadduu dhagax ku kaaftoomana ajzaahu way ku filan tahay markaad istinjoonayso biyana waad ku istinjoon kartaa dhagaxna waad ku istinjoon kartaa oo dhagaxii waxaad iskaga masaxaysaa nijaasadii biyihiina waad iskaga maydhaysaa inaad labadii isu geysaa afdala ood marka hore horta nijaasadii dhagaxii iskaga qaado dhagaxii dabcan waxaa lamid isaganoo ah shuruuddii hadh aynu arki doonno softiyadan suuliyada la dhigo ee qalalaan dhagaxaasay la mid yihiinoo qofkii inuu najaasadii horta iyaga iskaga masaxo ayaa wanaagsan intuu faraha la geli lahaa najaasadii iyo wasakhdii inuu horta kuwaa iskaga hagaajiyo iskaga nadiifiyo kadibna wixii yaraayo soo haray uu markaa biyihii ku dhaqo sidaasaa ugu fiican oo najaasada labaashirkeediina wuu iska ilaaliyey wixii yaraayo hadhayana biyihii ayuu ku zuuliyey sidoo kale xadiid hadal ku jiro ayaa soo aroray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reer quba weydiiyey waxay sameeyeen deetana yidhahda inaa nutbicu lxijaarata almaa dhagaxaanta ayaanu biyaha raacinaa marka horta dhagax isticmaal ayaan haddana biyihiina ka dabageynaa haddii markaa aanu qofku dhagaxaantiiyo biyihii labadiiba isticmaalayna oo miduun isticmaalayo waxaa habboon dee biyaha maxaa yeelay dhagaxaantu najaasadii ma zuulinayaan baan dhagxaantu nijaasada ma zuulinayaan way khafiifinayaan biyuhuna nijaasadii way zuulinayaan marka wuxu ui wain araada aliqtisaara calaa axadima falmaau afdal biyaha ayaa u fiican haddaanu yeelin oo sooftii iyo meeshii surnaa isku soo goostu iskaga masaxo waa caadiyo mushkilad ma laho way ku ansaxaysaa iyadan halkan wuxuu musanifku raximah اllahu tacaala ka gelayaa haddii qofku uu doonaya haddaba dhagxii inuu isticmaalo bal hadda dhagxii istijmaar baa la yidhaahdaa alistinjaa biاlxajar wamaa fii macnaah shuruud buu leey shuruud ayuu yeelanayaa waxa la iskaga masaxayaana shuruud buu leeyahy najaasada la masaxayaana shuruud bay leedahay markaa shuruudda najaasadu ay leedahay shuruudu jawaazi istijmaar waa taa aynu u bixinay in istijmaarkii banaanaado oo dhagaxa isticmaalkiisiiy wixii lamidka ahaa inay banaanaata shuruud baa lagaa doonaya shuruuddaasi hal shardioo laysla ogol yahay madhabka iyo saddex shardioo hadal ku jiro ayuu sheekhu inoo tilmaami doonaa sidoo kale wuxuu inoo sheegi doonaa halkan waxa uu qofku isticmaalayo laftiisana shuruudaha laga doonayo in laga helo qaabka loo isticmaalayana uu inoo tilmaamay xaggii shuruuddiibuu ku bilaabay wuxuu uhi wain intashara alkhaariju haddii uu baaho wixii soo baxay nijaasadii ilaa baaini اlalyati cafwan isagu markaa kii wuxuu sheegayaa khilaafiga ahaa ayuu halkan ku sheegayaa wuxuu ihi ilaa baaطini اlalyati barida markaa gudaheedii haddii uu ku baaho markaa baain buu inay ilaa baaطin اlalya waxaynu halkaa ka fahnay shardigii laysla ogolaa oo ah in intashara alkhaariju ilaa daahiri alcalyi haddii wixii soo baxay ee saxarada ahay ay barida gudaheedii soo dhaaftoy dibadda soo gaadho dibaddu waa halkii guduhu waxa la markuu qofku istaago labadii san baryood inta isqabsata waa baainkii wixii halkaa ka soo dambeeyaana waa daahirkii markaa saxaradii soo baxday hadday soo baahday halkaas dambe soo gaadho de xaaladaa iyada ah qowlan waaxidan hadalba kuma jiro waxa shardiga markaa dhagaxa iskaga masaxayso ilayn najaasadii gacanta kaa martay ama lugta kaa martay dhagax maad iskaga masaxaysaa way kaa daahirinaya may wey waa inaad biyo ku wixii markaa badhida gudaheedii soo dhaafay ee dibadda u soo baxayna taasuu la mid yahayo ilaa aad biyo ku maydho si kale ma yeelanayo haddii najaasadii ay dibadda usoo dhaaftay halkaas biyihiibaa khasab noqonaya marka kaasi waa shardi in aan saxaradiina labadii baryood maarata gudahoodii intii isqabsanaysa aanay dibadda usoo dhaafin kaadidiina xashafadii ama halkii markaa eh, de maaragtay eh, qofka maaratay eh, inanka laga laga gudayey markaa khitaankii iyo gudniinkii in aanay markaa ka soo gudbin oonay soo gaadhin markaa halkii wax laga goynayey halkii haragga laga jarayey in aanay kaadidii soo gaadhin oo xashafadii aanay soo dhaafin taasi iyadu waa shardi asaasi oo laysla ogolya laakiin wuxuu adeer ka joogaa haddii saxaradii godkii ay in yar dhaafto oo aanay godkii uun ku ekayn hareerihii yar gaadha laakiin de waa intii gudahee marka markaa qofku istaago isqabsanaysay intaa haddii ay gaadho fa fiihi qowlaani buuhi laba qowl baa ku jira asaxuhumaa labada qowlkooda xooga badani annahu yujziu fiihi اlxajar ama yujziuhu اlxajar annahu yujziuhu alxajar yujziu fiihi labada nusqo wuu jiraan in dhagaxii uu halkaa wax ka tarayo oo u gudayo waa qowlkaas xooga badan qowl kale ayaa jiraya oo odhanaya may dhagaxu wuxuu ka tarayaa uun godka wixii ka baxay ee aan godkiina ka gudbin marka haddii qofku maalan dee calooshu ay jilicsanayd oo kale dee waa inta badan meeshii waxbaa dhaafay marka qofkii noocaas ahaa biyubuu isticmaalaya dhagax isticmaali maayo bay noqonaysa haddii qowlkaa la qaato qowlkan eh, muctamadkae xooga badan isagu wuxuu leeyahay makhrajkii wax ka soo baxayeen inta yar u dhadhow oo ah de markaa labada baryood gudahoodii waa caadi maxay markaa kala cuskanayaanoo khilaafkan maxaa dheliyey waxaani waa rukso ilan asalku najaasadii waa in biyo lagu maydho waynagii hore usoo marnay waxa wax daahiriya wa anzalnaa min asamaai maaan tahuuran biyaha wax daahiriya dhagaxani waa rukso ruksadani haddaba meelihii kale dhan najaasaadkii kale dhan ma gelaysee labadan sabiil bay ku gaartahay najaasaadkii kale la ma aha markay daba labadii sabiil ku gaar baa waxaa markaa hadal imanayaa dee labada sabiil inta yare u dhadhowina ma iyagun bay la xukun tahay mise jirkii kale saad arki maysi markaa qowlkan muctamadkii wuxuu leeyahay inta badan dee qofkii godka un wax ku ekaadaan way iska yar adag tahay intaa yare u dhadhowna waa caadi mushkilad malaha kol aanay sii baahay wixii aanu sii baahay waa xaggii saxaradii taasi kaadidii wuxuu yidhi wa in intashara albowl kaadidu haday baahdo oo iyaduna ay u baahdo daakhil alxashafa intii xashafada ahayd gudaheeda hadday xashafadii ka gudubto biyihii baa lagama maarmaan noqonaya laakiin intii xashafada ahayd haddii ay gudaheedii ay ku yar baahdo halkii godkii un ay ka yar durugto iyada lam yujzihi ila lmaa buu yihi sheekhu biyo mooyaane wax kaloo wax ka taraya ma jirto oo maxaa saa u samaysay hadda sheekhu halkii hore wuxuu inoo soo rajaxay saxaaradii hadday in yar yar gudubto kol haddaanay baryihii gudahoodii dhaafin dhagaxii waa waxbuu ku tarayaa buu yidhi halkan wuxuu yidhi kaadida hadday in yar gudubtoy godkii markaa in yar ka gudubto dhagaxii waxba tari maayo waayo buu leeyahay kaadidu inta badan maba baahda khaasatan markuu qof nin ah yahay rag uu yahay dee waxa weeyaan kaadi toos u baxaysaa markaa ma ma baahayso haddii markaa ay baahdo de waxay noqonaysaa markaa nooc gaboodfala iyo gaabs baa meeshi jira marka jirkii kale sidii loo nadiifinayoo kale ha loo nadiifiyo buu yidhi wa qiila markaa isagu dariiqadaasu qaatay inaan halkaa muranba ku jirine shardigaasi uu lagama maarmaan yahay wa buu yidhi waxaa kale oo la sheegay fiihi qowlaani maya laba qowl baa iyadana ku jiro oo axaduhumaa midkood yahay yujziuhu lxajaru dhagixii wuu ku filan yahay maa lam yujaawiz haddii aanu dhaafin khaarijku ama soo baxday mawdica alqaci halkii qofka laga khitaanayey halkii gudniinka haddaanay baashi dhaafin oo xashafadii aanay dhaafin kaadidii dhagixii ama sooftigii wuu isticmaali karaa qowlkaasaa ku jira wahaani iyo qowl labaadoo laa yujziuhu ila almaau mulaqan wey biyo mooyaane mar hadday yar gudubtay xashafada dhexdeediiba ha noqotee biyo mooyaane wax kaloo wax ka taraya ma jiraan qowlkaasina waa jiraa buu yidhi yani ariiqadaasina way jirta marka laba ariiq ayaa meeshii ku jira ariiqo jasminayso oo le biyo mooyaane wax kale lama isticmaali karayo waana tashaku qaata iyo ariiqo odhanaysa mayaane mar haddaanay maxaalulqacigii dhaafin laba qowl baa ku jiro oo qowl odhanaya wuu banaan yahay dhagaxii in la isticmaalo iyo qowl odhanaya ma banaana labadaa qowl baa ku jira iyo ariiqadan dambaleelay ariiqadan dambena xoog badan labada markaa ariiqadana labadeeda qowl waa sii xoog badan in dhagaxii iska banaan yahay kol haddaanay dhaafin in dhagaxii iyo wixii la midka ahaa ay iska bannaan yihiin xoog badan wuxuu ihi wain kaana alkhaariju waxaan soo baxay hadduu yahay waa shardi shardigii saddexaad in laysku khilaafsanaa shardigii koowaad wuxuu ahaa saxaaradii inaanay dhaafin baryaha guduhu maarata makhrijkii shardigii labaadna wuxuu ahaa kaadidii inaan iyaduna dhaafin makrajkii shardigii saddexaad waxaan soo baxay buu eegayaa wuxuu hi in kaana alkhaariju waxaan soo baxay hadduu yahay deman dhiig sida dhiiggii caadada oo kale aw qayxan ama malax haddii maxalkii ka soo baxdo iyadana dhagaxii ma la isticmaali kara fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira axaduhumaa labada qowl midkood laa yujziuhu ila ma biyo mooyaane wax kale lagu daahirin kari maayo waani ka labaad mayana yujziuhu xajar iyadana dhagaxii waa ku filan yahay halkan ruksadii soo aroortay de kaadidii iyo saxaaradii wixii caadiga ah ee la yaqaanay way u sugan tahay laakiin waxyaalahan iska naadirka oo talow dhiiggiina ma la midba dee su-aal baa ka imanaysa oo nusuustii soo aroortay dee inta badan waxay markaa ku saabsaneed wixii caadiga ahaayo ah kaadidii iyo saxaradii laakiin haddii meeshii malaaxiba ka soo baxdo ama dhiigba ka soo baxo ruksadaa kaadida iyo ku soo aroortay iyagana miyay shamlinaysaayoo miya iyadana lagu socodsiinayaa laba qowl baa kusugan qowl wuxuu leeyahay may lagu socodsiin kari maayo oo ruksada dee halkeedunbaa loo daayaa sideedabana najaasada biyo in lagu suuliyey ahayd markaa waynu ka shakisanaha in ruksadan soo aroortay ay halkana gaadhayse biyaheedii ha loo daayo muctamadku laakiin wuxuu leeyay waa qowlka xooga badan wuxuu leeyahay mayana ruksadani maxalkanay u sugan tahay labadan sabiil ayay ruksadani u soo aroortay wax alla wixii ka soo baxaba sidaa waa loo daahirin karaayo waa caadi kaasaa markaa xoog badan marka dhiiggii caadada haddii gabadhi uu ka go-o deetana ay sidaa u nadiifiso ay ku nadiifiso markaa dee sooftiga iyo waxa ay meeshii ku nadiifiso dee faa'iido way ka helaysaayo haddaynu idhaahno way sidan way asaxaysaa waxaa markaa u banaanaanaya haddii aan mayri ku waajibinoo dee ay markaa gabadh xanuunsanaysa tahay oo mayrigaba aan karayn markii ay sidaa softigii ugu isticmaasho halkaa way iska gebagebaysan karta hadday gebagabayso iska tukan karaysaa marka laakiin haddaynu dhahno baa lagama maarmaana ah iyo istinjadii ilaa ay horta meeshan biyo ku maydho dee gebagebaysigeedii xataa asixi maayo wuxuu ihi wain kaana alkhaariju xasaatan aw duudatan laa rutuubata macaha lam yajib اlistinjaau minhu fi axadi اlqowleyni wayajibu fi laakhari halkan wuxuu ka hadlayaa xaggii istinjada xukunkeedii buu ku noqday istinjadii aynu hore usoo sheegnay inay waajib tahay shardi waxa u ah sida muctamadku uu yahay in meeshii wasakhi gaadhay laakiin haddii waxaani uu yahay in kaana alkhaariju waxaan soo baxay hadduu yahay xasaatan quruurux baa qofkii ka soo baxay dhagax qallalan baa ka soo baxay aw duudatan ama dirxi ka soo baxay laa rutuubata macaha aan qoyaanba lahayn ama dee qofka inta caloosh u istaagtay baa markaa saale engegan oo aan wax qoyaanihiba la socon ay ka soo baxday lam yajib ilistinjaau minhu inuu istinjooda waxba waajib kuma aha mar haddaan meeshii wax marayba jir istinja ma waajibayso fii axadin markaa way dhacdaa baa la yidhio haddii macluuliintay dhacdo qofku dee laga yaabo inuu caleen iyo wax ku noolaado marka dambe sidii tii xoolaha oo kale ee engegnayd baa laga yaabaa inuu dhigo marka xaaladaasoo kale istinja miyay waajibaysaa qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay ma waajibayso waayo dee hadduu istinjoo la yidhaahdo dee waxa u banaan dhagaxii inuu isticmaalo dhagaxiina meeshan waxba ka soo qaadi maayo marka meelaan dhagaxi waxba ka soo qaadaynin waxba ka waajibi maayaan wayajibu fi laakhari qowlka labaad isagu wuxuu leeya mayna waa waajibo waxaa laga yaabaa qoyaan aynaan arkaynin oo aan la dareemaynin inuu jiraa laga yaabaa buu leey wuxuu uhi waida istanjaa markuu qofku ku istinjoodo bilxajari dhagaxii lazimahu waxa ku waajib ah haddaba oo qaabkii loo istinjoonayey buu inoo sheegaya qaabkii loo istinjoonayey dee waxay leedahay markii dhagaxa lagu istinjoonayo kayfiyad waxyaalo de waajibo in la ilaaliya lagama maarmaan tahay iyo waxyaalo sunaa marka waajibkii inoo sheego wuxuu ihi lazimahu qofkii waxaa ku waajibaya isaalatulcayni ama alinqaa meeshii inuu nadiifiyo cayntii aharkii ama raadkii najaasada inuu meeshii ka suuliyo marka siduu u suulinaya wxiiba de dhagaxba maalan isticmaalayaa waa in uu gaadhsiiyo heer aan dhagax wax dambe ka soo qaadi karin wastiifaau alaai masaxaatin waxaa kaloo waajibaya ugu yaraan saddex goor meeshii inuu masaxo saddex goor ugu yaraan meeshii inuu masaxo isagoo mar walba wixii uu markii hore ku masaxay mahay wax kale ku masaxayade ilan kii hore nijaasoobay lama ogole hal mar baa lasoo rabay haddii markii u horreysay markii uu meeshii masaxay wixii ku jirayba ka gooyey deetna dhagaxii labaad markuu ku masaxay aan wax alla wax marayba jirin oon waxba nijaasoomin dee mar labaad haddana isla isagii wuu ku celin karaya ila dhagaxii waa dhagax daahir oo dhagax waxmaleen ma noqonayo waa mustacmalna lama odhanayo xaggii axkaamtii isticmaalkana lagu socodsiin maayo halka wuxuu markaa ku masaxayaa ima bixajarin lahu alaau axrufin alaaatu axrufin ama dhagax qura oo saddex dhinac leh ayuu isticmaali karaa oo dhinaciisan iyo haddana dhinaciisan haddana dhinaca kale wuu isticmaali karaa aw biaxjaarin alaaati ama dhagaxaan saddex marka aniga bixajarin lahu alaau araafi laakiin nusakda makhtuudka iyo kuwa sharciga axrufi weeye halkaas waa inay istagayaan agga macnaha ama saddex dhagax buu isticmaali ama dhagax qurahoo saddex dhinacle intuba waa caadi marka eh, dee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man eh, eh, salmaan afaris wuxuu yihi nahaana rasul sl nastanjiya biaqala min alaaati axjaar kama fii saxiixi muslim wuxuu rasuulka ilaahay noo diiday saddex dhagax ka yar inaanu ku istinjoonno markaa sadde lagama yaran karo xataa haddii dhagaxii ugu horreeyey uu ku nadiifiyo waa inaad mar labaad meeshii masaxdaa mar saddexaadna aad haddana masaxdaa markaa dee kaadidiina saddex baad iskaga masaysa saaradiina saddex baad iskaga masaysasaas wlmustaxabu buu yihi sida fiicani an yumira xajaran waa inuu dhagax mariyo min muqadami safxati اlyumna markaa aggan waa qaabkii markaa sunaha ahaa ee mustaxabka ahaa safxada ama markaa de safxadii waa labadii markaa baryood bay noqonayaan barhidiisii markaa midig xaggeedan hore inuu ka soo maarata ka mariyo dhagax ila an yarjica ilaa uu ku soo noqonayo ila almawdic aladii badaa minhu meeshuu ka bilaabay markaa xaggeeda hore intuu saa ugu qabto uu sidaa u wareejiyo ku masaxo ilaa uu markaa halkii u ka bilaabay uu gaadhsiinayo markaa dhagaxaasi ama maarata maradaas meeshii dhan wada maraysa laakiin xaggan unbuu ka bilaabay saasaan ugu soo dhameeyey uma yumiro aaniya ka labaad haddana uu mariyo min muqadami safar kii hore cagsigiisu u kaxaynaya oo ag tii bidixda ayuu xaggeedan hore ku qabanayaa ilaa an yarjica ila mawdic aladii badaa minhu isna sidaasuu isagana usoo wareejinaya dhinaca kale cagsiga ilaa uu haddana soo gaarhsiinaya halkii uu ka bilaabay uma yumiro aaalia ka saddexaad haddana uu mariyo cala asafxatayni wاlmasruba safxataynkii iyo salkii labad saddex intiiba meeshii oo dhanba uu markaa hal mar marka xadiid culamada qaarkood ay xasan ku sheegeen baa qaabkaasi ku soo aroorayo awalaa yajidu axadukum alaaata axjaarin xajarayni lisafxatayni wa xajaran lilmasruba masruba iyo masraba baa lohan kara masrubadu markaa halkii godkii baa la sheegay sideeda adu masruba timahan laabta ee liidka ah. ayaa masruba la yihahda ilaa xudunta gaara laakiin iminka maxalkii baa loo jeeda wuxuu uhi yastanji binajisin ku istinjoon maayo shay nijaasa walaa maطcuumin iyo wax markaa raashina kala cadmi sida laftii oo kale wa jildi اlmudaka ama walaljildi اlmudaka ama haragii la gowracay yani neefkii la gowracay haragiisii wa jildi اlmudaka neefkii la gowracay haragiisii qabla اdabgi ama qabla اdibaaqi inta aan la megdin walaa bimaa lahu xurmatun wax markaa xurmalana isagana ku istinjoon maayo halkan wuxuu ka gelayaa shaygii lagu istinjoonayay shuruuddiisii shardiga koobaad waa inuu shaygani daahir yahay oo aanu nijaas ahayn waxaad ku istinjoonaysaa dahaaraa loo shardiya hadduu nijaas noqdo dee nijaas waxba adiga ku tari mayso wax isagii nijaasa ku dahaaro qaadan maysi waa shardiga koobaad shardiga labaad waa inaanu ahayn raashin waa inaanu raashin ahayn oo markaa inaan nijaaso lagu istijoonin de waxau dali xadiiskii nabigu alayh salatu slam ibn mascuud markii uu ku yihi ii keen saddex dhagax ee uu laba dhagax soo helay iyo saalo uu nabigii alayhi salaatu wasalaam ula yimid rasuulku labadii dhagax buu qaatay saaladiina uu ka tuuray oo wuxuu yihi haadaa rigsu kani waa nijaas waxama daahirinayo isagii baa nijaas cuntadii iyadana dee lagu lagu tahaaro qaadan maayooo de waa nicmadii in la ikraamo la ixtiraamo ayaa meesha ku jirta markaa iyadana waa la yska ilaalinaya xadiidkiina waaba laga fahmayo nebigu calayhi salaatu wasalaam lafihii ayuu diiday in lagu istinjoodo waxaanuu yihi innahu طacaamu ikhwaanikum ay iljin waxa weeye walaalihiin oo jinkii muslimka ahaaya raashinkoodii marka haddii raashinkii jinka laga ilaaliyo istinjada maxaa meesha ku jirta dee raashinkii insiguna inuu ka sii mudan yahay marka iyadana waa laynoo diidayo iyadana in lagu istinjoodaa ma banaanaanayso wuxuu markaa ku tusaalaye lafihii lafihii markaa wa nagaa sheegnayo waa lafihii labay u qaybsamayaan neef la gowracay lafihiisii waa kuwa markaa jinkii muslimkaa wax ka cunayaan iyo baktiga lafihiisiiyo waaba nijaas kuwaasina oo dee halkii hore ku baxeenba wuxuu yihi wajild اmudakaa markaa wuxuu ku adfan yahay halkan uno ka maaratay ka eh, eh, kalcadmi sida laftii iyo wajildilmudakaa neefkii la gowracay haragiisii qabla dibaaqi intaan la megdin neefkii la gowracay haragiisu dee hilibkii unbuu la mid yoda waa xalaalo isaga wax la cuni karo wey marka haraggii isagana lagu dahaaro qaadan maayo intaan la megdin oo dee weli haddaa raashinkii iyo cadkiibuu u dhow yahay haddii laakiin la magdiyo wuxuu markaa noqonayaa de iska maro oo kale markaa marana waa lagu istinjoon karaa wuxuu yidhi qodobka saddexaad walaa bimaa lahu xurmatu wixii markaa xurmo lahaana isagana laguma istinjoon karo wixii muxtaram ah waa maxay warqad aayado quraan ay ku qoran yihiin ama axaadiis nebi ku qoran ama xataa cilmi uun lagu intifaacayo xisaab baa ha noqote haday doonto xisaabtiiba ha noqoto cilmi naafica oo waxtar leh haddii uu ku qoran yahay iyaduna waa la waa muxtaram markaa buuggii sayniska kama goosanaysid warqadde iyo kii xisaabtii maatiski af ingiriisiba haduu doona ha noqo waa cilmi naafic markaa mar hadduu cilmi naafic waad ixtiraamaysa oo waad dee ka ilaalinaysaa isagana in markaa aad taa ku samaysid wuxuu yidhi haddaba fain istanjaa bishayin min daalika waxa aynu soo sheegnay kii nijaasta ahaa cuntadii wixii xurmada lahaa hadduu waxaa wax kamida ku istinjoodo lam yujzihi kama ansaxayso oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markii uu diiday xadiidkii abu hurayre naha rasul l slm an yustanjaa biاrawhi wاlcadmi nebigu wuxuu diiday in lagu istinjoodo saalada iyo lafaha buu yihi wa qaala inahumaa laa yuahiraan ma aahirinayaan buu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam marka de waxa wey markaa laa yujzi ma gudayaan marka kaama gudayso oo weli najaasadii meeshii way leedahay inaad marka wax weyaan ka hagaajiso yaa lagaa doonaya walaa yastanjii biyamiinihi qofku inuu ku istinjoodo ma aha midigtiisa fain facala ajzaahu hadduu yeelo dee sidii fiicneedunbuu ka tago yado tani waa karaahiyo oo sunnuhu waxa weeye an yastanjiya bilyasaar inuu qofku bidixda ku istinjoodo ayaa sunno ah hadduu markaa midigtii ku istinjoodo oo xubinkii midigta ku maydho si aan fiicnayn buu sameeyey laakiin way ka gudaysaayo waa mujzi nusakda qaar waxaa qoran fain facala daalika asaaa wa ajzaahu ka asaadaas kole makhtuaadkan kuma jirto laakiin macno ahaan waa saxo dee si aan fiicnayn buu yeelay laakiin way ka gudaysaa hada wsala allah waslm calaa nabiyina mxamed wallah aclam